بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبيina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami syidi الmرسلين lلإmam النawwiyi raximah اllah taعaalى qala الإmam النawwiي raximah اllah baabu إجrاءi أxkاmi الnasi clى الظاhir وsrاa'irhm ilى اllahi taعaalى baabu إجrاءi أxkaami الnaasi dadka axkaamtooda in lagu socodsiiyo ama lagu dureeriyo caladaahiri sida ka muuqato dadka axkaamtooda in lagu socodsiiyo sida ka muuqato wa saraa-iruhum sirtoodana calila allaahi tacaala alle in loo wakiisho oo in allah subxaanahu watacaala loo daayo wixii sir ahoo gudahooda ku jira alle unbaa daalacanayo allaa oge baabkan kaasu u baab yahay oo ka waramayaa ayb laba maado uga hadlayaa marka ijraau axkaami innaasi cala daahir dadka axkaamtooda sida ka muuqanaysa ee soo degdegayso in loo daayo laguna socodsiiyo wixii sir ah ee qalbigooda ku jirana allaha daalacanaya in loo daayo oo markaa yacni loo tala saarto qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi fa in taabuu hadday towbad keenaan oy alla usoo laabtaan oo shirkiga ka towbad keenaan oo aqaamu salaata salaada ay oogaan wa aatawu zakaata zakadana ay siiyaan fakhalluu sabiilahum jidkooda u banneeya oo jidkooda u banneeyo faraha ka qaada oo iska daaya tani marka waxay ka hadlaysaa marka dadku hadday fa in taabuu hadday towbad keenaan yacni cani shirki gaalnimadii bay kasoo laabteen way soo islaameen wa aqaamu salaata salaaday oogeen wa aatawu zakaata zakaday siiyeen waa wax muuqan kara waa intaas islaamnimada waa muuqanaysa salaadii soon ee zakadii hadday intaa la imaadaan iska daaya faqalluu sabiilahum jidkooda u banneeyo daaya oo hadhihinina islaamnimada waxay ka wadaan waxaas iyo waxaas baa u qarsoon iyo wixii u qarsoon faraha uga qaada inta muuqanaysa qaata idinka ayb ilaa ay ka geysanayaan markaas wax kale oo muuqdo oo wixii hore yacni kaga duwan ay la imaadaan ayb wa can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nebigu waxa uu yihi umirtu an uqaatila annaasa waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ilaa ay ka qiraan macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah mooyaane wa ana muxamedan rasuulu llah muxamedna rasuulka alleh inuu yahay wayuqiimu salaata salaada ay oogaan wayuutu zakaata zakada ay siiyaan fa idaa facaluu daalika hadday sidaa yeelaan casamuu minii way iga dhowreen dimaa'ahum dhiigooda iyo amwaalahum iyo maalkoodaba ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisa mooyaane wa xisaabuhum xisaabtoodana calallaahi alla korkiisay ahaatayo wixii kale u qarsoon ilaahay baa ka xisaabaya hadday daacad ka tahay haddaynan daacad ka ahaynba muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen xadiidkan wuxuu ka waramayaa qofka dhiiggiisu muxuu macsuum ku noqonayaa macsuum waxaa la yidhahdaa qofka dhiiggiisa inuu kaa ilaalsan yahay oo uu xaaraam kaa yahay inaad gasho taasi qofka wuxuu ku mutaysanaa dhiiggiisa iyo maalkiisu ay macsuum ku noqonayaan sida xadiidku tilmaamaayo in qofkii yacnii uu islaamkii soo galo oo shahaadateynkii uu la yimaado salaadii oogo zakadiina uu siiyo xadiid kale wuxuu tilmaamayaa saxiixa isagana oo saxiixa ku sugan haddii qofku uu islaamo bimujarad yacni waxaa weeyaan haddii uu qiro shahaadateynkii haddii uu la yimaado ee uu qiro shahaadateynkii haddii uu la yimaado ee uu qiro dhiiggiisu inuu ku badbaadayo maalkiisana uu ku badbaadayo ilaa inuu la yimaado wax buriyo shahaadadaas ma ahani shahaadateynkii haddounan la imaanin wax ka buriyo u fiirso wax dhiiggiisa banneeyo oo islaam ahaan ku banneeyana ounan la imaanin shahaadateynkiina uu ku dhawaaqay intaas wuxuu ku helayaa badbaado dhiiggiisa iyo maalkiisa marka in loo badbaadiyo salaadii marka waxaa weeyaan inuu la yimaado waa laga rabaa haddii salaadii intay meel isku aruursadaan ay yidhaahdaan annagu waa islaamaynaa laakiin salaad ma tukanaynana dhiiggoodii ma macsuum ma noqonaya waa lala dagaalayaa markaas waxaa la yidhaahdaa adaa'ifatu lmumtanica midaasoo kalena ayb marka xadiidkan iyo midka kale marka la isku geeyo waxaa laga qaadanayaa shahaadateynka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulu in qofka dhiiggiisa iyo maalkiisa uu ku badbaadayo haddii uunan korin qofkaasi wax markaas islaam ahaan in dhiiggiisa la daadiyo aan keenaynin haddaanu korin oona aanu aanu ku dhicin amase shahaadateynkii ou qiray haddaanay ka burin ilaa maxaa yeelay eh, waxaa jira waxyaa shahaadateynku waxay anfacaysaa qofka eh, ama tawxiidku waxuu anfacayaa marka uu ka ilaaliyo wixii naaqid u ahaayee burinayo marka uu ka ilaaliyo masaladan dad badan baa oo xataa laga yaabo inay waxaqriyaan ay kaay ka khaldan tahay nacam marka in aada loo bayaaniyo aaday muhim u tahay laba arrinba in la ogaado shahaadateynku waxay anfacaan qofka aan iska burinin iyada nacam sida weysaduba ay ku anfacayso inta aada weyse qabto hadday kaa burto naaqid lilwuduu aw kugu dhaco weysadii hore waxba kama jira waa inaad weyse la timaadaa tawxiidkiina nawaaqid buu leeyahy inuu nawaaqida ka ilaaliyo waxyaabaha tawxiidka buriyo waxyaabaha tawxiidka buriyana dabcan waxaa cagsi u ah mar walba shuruud laa ilaha illa lahu shuruudeeda marka inuu ilaaliyo cilmigiibaa ka mida inqiyaadkaa ka mida ikhlaaskaa ka mida sidqigaa ka mida maxabadaa ka mid ah waa macruuf yani waxyaaba aayaadka qur-aanka axaadiidta rasuulka ay tuseen waay marka shahaadateynkii aad ku dhawaaqday haddii adiga aadan iska burin aadan iska burinin shuruuddeedana aad la timid ood ku dadaashay way ku anfacaysaa shahaadada markaas waxaa kaloo meesha iyadana ku jira waxaa dhici karta qofka shahaadadiisu inay saxiix tahay oo ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah inuu dhahayo haddana laakiin ou ku dhacay wax islaam ahaan dhiiggiisa in la daadiyo banaynayo oo wixii nabi xadiidkii yacni ibnu mascuud ee ahaa nebiga sal ll ly slam uu yihi laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulullah ilaa biixdaa halaatin qof muslima dhiiggiis in la daadiya ma banaana ilaa saddex mooyaane ayuu nabigu yidhi sal ll slam annafsu binafsi ninku haddau nin qof dilo muslima waa loo dilayaa dhiiggiis ashhadu an laa ilaha loo dhahayaa la dhihi maayo taas nacam waa zinaystay isagoo nikaax ku jiro athayibu zaani dhagax baa lagu dilayaa kan saddexaad altaariku lidiinihi almufaariqu liljamaacati weeyaan waa nin ridoobay oo diinka ilaahay ka baxay waay nacam culimmaduna waxay waa ay tilmaameen qofku inay dhici karto isagoo shahaadateynka isagoo qirsan oo afar iyo labaatanka saac dhahayo haddana inay dhici karto inuu murtad yahay qofkaasi oo diinka ilaahay uu ka baxsan yahay oo ibnu rajabka jaamiculculuum walxikam wau dhigayaa nacam xadiidka bunyaal islaamu calaa khamsina iyo marka uu fasiraayo oo wuxuu leeyahy waxaa dhici karto inuu shahaadateynkii qiran yahay haddana ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca uu yahay oo waxaa kamid a ah, masalan nebigiiba u caayay oo kale musxafkiibuu qashin ku tuuray oo kale ashhadu an laa ilaha illahuna waa dhahayaa waxba ku tarimaysa nacam waa nin ridoobo diinka ilaahay ka baxay subxaana tacaala weyaan waxaa kaloo iyadana lamida shahaadateynkibuu qiran yahay iyadiiyow la dagaalama sheikhulislaam maxamed ibnu cabdilwahaab kitaabka durarusaniyaha juska sagaalaad uu uga hadla isaga laftirkiisa oo qofku hadduu tawxiidka qirto isla markaana ou la dagaalsan yahay tawxiidkii ee uu la dirirayo diinka ilaahay xarbi oo kula jiro mar walbo ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaacu soo gelaya maaha qofka marka laa ilaha illahu qof dhahayo see loola loola loo dilaya in markaas la dhaho ma aha waa in marka ilaa bixaqihaa ama ilaa bixaqi lislaam ayaa ku taallo xadiidka nacam marka mar walbaa dadku istitnahan dambe ilaa bixaqi lislaam way ka tagaan mana fahamsana dadka in badan oo ka mid a ah, nacam ayb waana mas'alada uu daliishaday abuubakar radia allahu canhu markii dadkii ay zakada diideen waa kii uu la dagaalay abuubakar cumar baa wuxuu yidhi ma la dagaalamaysa iyagoo ashhaadanayo markaasuu wuxuu yidhi abuubakar radia allahu canhu wallaahi la uqaatilana man faraqa bayna salaati waazaka ilaahan ku dhaartay qof salaad iyo zake kala geey waa la dirinayo low manacuunii canaaqan wa fii riwaayatin ciqaalan kaanuu yu-adduunaha laqaataltuhum xarig ama yacni waxar ay zakada ku bixin jireen hadday ii diidaan waa la dagaalamaa buu yidhi abuubakar cumar dhiiranaanta abuubakar buu la yaabay culamada marka waxay yidhahdeen abuubakar wuxuu qabsaday ilaa bixaqi lislaam maxaa yeeley zakada wuxuu yidhi waa xaqulmaal waa xaq ilaahay subxaana watacaala maalku uu saaray wa qofku marka shahaadateynku marka uu ku dhawaaqo waxay anfacaysaa oo dhiiggiisa iyo maalkiisa ay ku badbaadayaan waa haddii uunan korin wax iyada burburiyo oo baabi-iyo riddo keeno waa haddii uunan korin isaga muslim ba ha iska ahaadee wax islaam ahaan in dhiiggiisa la daadiyo ay ku bannaan tahay sida waxyaabihii saddexda ahaynu hadda sheegaynay oo kale isla markaana waa inuunan waxaa kamid a sidoo kale waxyaabaha islaamka uu baneeyey qofku inuu la yacni qaadicu dariiq oo kale qaadicu dariiq weeyaan muslimiintuu jidka u fadhiyaa oo uu kufsanayaa waa dilayaa dadkii xoolihiibuu dhacayaa kaasoo kale waxaa weyaan marka waa shahaadanayaa ma soconaysa haddaan dadkii laga qabanin fasaadkiisa dadkii ku dhex badanaya nacam inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu buu ilaahay yihi subxaanah watacaala waxaa lamida sidoo kale saa-ilka waxaa la yidhaahdo saa-ilka waxaa laga wadaa qofka kugu soo xadgudbay adiga oo gurigaaga usoo dhacayo inuu ku dilo rabo oo haweenta inuu kufsado rabo ee maalkaaga inuu kaa qaato rabo rasuulka sal ll ly slam waxauu yihi man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid nacam sidaasuu yidhi saddex waxyaaboodna in la kala saaro aaday muhiim u tahay jihaadka iyo iyo iyo qitaalu saail yani saa-ilka dagaalka ninkaan hadda qofka kusoo xadgudbay cirdigiisa iyo iyo naftiisa dagaalka lala dagaalayo iyo dagaalka fidnada oo gardarada ku socdo saddexdaa in la kala saaro jihaadku waxaa weeyaan waa muqaatalatu lkufaar liiclaa'i kalimat illah badlu ljuhdi fii muqaatalati alkufaar liiclaa'i kalimat illahi in dadaalkii lagu bixiyo gaalada in lala dagaalamo si diinka ilaahay loo kor yeelo liiclaa'i kalimat illah tacriifka uu leeyahy jihaadku waa kaas jihaadku marka wuxuu ka dhexeeyaa muslimiin iyo gaaluu ka dhexeeyaa saa-ilkana waxaa weeyaan marka qof adiga kugu soo xadgudbay ee adigii gurigaagii usoo dhacay naftaadii maalkaagii cirdigaagii la dagaalamayo inaa iska dhicisana iyaduna waxaa weeyaan waa qitaalu saa'ilku waa bannaan yahay marka ugu yeryahay waxaa laga yaabaa in yacni bacdi alculamaa waajib waayo inay yidhaahdaan xaalaad qaar maahne cirdiga isaga in la difaaco waa waajib laakiin inta kale naftaada ma iska maisdhiibi kartaa mase isma dhiibi kartid waa mas'alo culummadu ay ka hadlaan kuwa ugu fogna ay yidhaahdaan qofku waa waa fiican tahay inuu isdhiibo laakiin waajibay ku tahay ma badna wax dhahayn fiqhi ahaan masalada marka yani xagga xugun ahaan loo baarayo taasoo kale marka iyada waxaa la yihahdaa eh, qitaalu saa'ilkana qitaal fidna ma ah waa nin lagu soo xadgudbay asaga u fiirsada nacam qitaalka fidnadana waxaa la yidhaahdaa waa midka ku dhisan gardarrada madaxtinimay ku dirirayaan maal iyo wax lamiday ku dagaalamayaan waxay ku dagaalamayaan waxay ku dagaalama qabaliyaday ku dagaalamayaan qabyaalad waxay ku dagaalamayaan waxaan la aqooninba axaadiista rasuulka sal ll ly slam saas u kala saartay marka basdi intaan ka badan waa u baahan tahay midka dambe marka kan horaada diinka dirwatu sanaami lislaam waayo jihaadka kan yacni dhexe qitaalu saa'ilku ama waa waajib ama waa bannaan yahay midka saddexaadee qitaalu lfitnana waaba in laga fogaado caqiidada ahlu sunnadana waxaa ku taal in aan la gelin af iyo adin midna aan looga qayb qaadanin laakiin waa in tacriifkiisa marka hore saas loo ogaada laakiin waa dagaal aan la kala aqoonin wax xaq leh iyo waxaan xaq lahayn oo ama qabyaalad dagaal qabyaalad ku dhisan ama dagaal ku dhisan mulki iyo yacni xukun iska ridasho iyo wax lamida ama waxaan la aqooninba dagaal ku dhisan ama qofkiibaaba shaki ka jiraa waxaan xaq miya baatil miya asaga iskaga dheeraada markaas saasaana marka culummadu ay ku xambaaraan axaadiidta tilmaamayso qofku inuu xiliyadaasoo kale markay wax mugdi badan ay ka galaan ama ishkaal yacni uu ka galo inuu iskaga fadhiisto iska daayo waxna una midna aanu taageerin laakiin hadduu og yahay qof xaq le iyo qof laga gardaran yahay de unsur akhaaka daaliman ow madluuman baa kuu taalla nacam meel muslim iyo gaale ay ku dirirayaanna dagaal fidno ah wax dhahaya ma laha culammada nacam wax sida kaas dagaal fidno ku sheegaayo ma jiraan nacam dalalka yani dal islaam inta la qabsaday dagaalka yacni lagu eh, difaacayo meel yacni dhow iyo meel fogba wax dagaal fidno ku tilmaamaa ka isagu ma jiraan ayb marka taas marka in la ogaado umirtu an uqaatila annaasa waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah xadiid kale aayaad iyo xadiid kale waxay tilmaamayaan hadday jizyada bixiyaan inaan lala dagaalaynin iyadana qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucduu ljizyata can yadin wahum saagiruun hadday la jizyada bixiyaan lalama dagaalayo markaas iyadayb wayuqiimu salaata salaada ay oogaan wayu'tu zakata zakada ay siiyaan faidaa facaluu dalika hadday kaa sameeyaan casamuu minii dimaahum dhiigooda waa iga ilaaliyeen wa amwaalahum maalkoodiina waa iga ilaaliyeen ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa mooyaane ilaa bixaqi lislaam waxaa laga wadaa ilaa inay islaamka intay xaqiisa yacni wax xaq islaam intay galaan ama yacni waxaa weeyaan wax islaamku uu qariray ama uu go-aamiyey qofkii ku dhacaa in la dilo hadday ku dhacaan taa iyadu dhiigooda naftooda ma badbaadayaan markaas waana marka inuu qof dilo kale muslima wuxuu dilay mathalan waa zinaystay isagoo nikaax soo maray waa ridoobay qaadicu dariiqiba uu noqday jidkiiba isbaaro u taallo kuwaas iyagu marka waxaa weya ilaa bixaqi lislaam ay soo wadagalayaan waxaasoo dhan marka xadiidkii qayb un in laga qaato ilaa bixaqi istinihii iyo intii dambena aan laga la camal siinin khalad aada u daran waayo nacam wa xisaabuhum xisaabtooduna calallahi alla korkiisa ay ahaatay tacaala sareeyey wa xisaabuhum calallahi marka macnaheedu waxay tahay hadday islaamkii ku dhawaaqaan shahaadateynkii salaadii oogaan zakadii bixiyaan wax dembi lagu dilana aysan ku dhicin markaas maaha in la yiraahdo islaamkan baanbaanay ka wadaan iyo niyadda kama ahan iyo ma la dhahayo taas hadday dhab ounan ka ahayn ilaahay baa xisaabsanaya iska daa adiga baabka musanifku wuxuu u keenay xadiidkana intaas wa xisaabuhum cala allah maxaa yeele wuxuu ku yidhi axkaamta muuqato dadka wixii ka dadka waxa ka muuqanayo in lagu xukumo lagu socodsiiyo waxa u qarsoonna ilaahay loo daayo subxaanahu wa tacaala waxisaabuhum cala allah marka taas mutafaqu calayhi wacan abi cabdillahi daariq bni ashyam radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo leh man qaala laa ilaaha ila allah qofkii laa ilaha illa allahu yiraahdo wakafara bimaa yucbadu min duuni illah wa kafara ku gaaloobo bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duunillahi alla sokadiisa xaruma maaluhu wa damuhu dhiiggiisa iyo maalkiisuba waa xaaraam maalkiisa iyo dhiiggiisuba waa xaaraam wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allahi tacaala allay ahaatay korkiisa rawaahu muslim xadiidkana wuxuu noo sheegay macno kaloo weyn qofku markau laa ilaha illa allah ku dhawaaqida oo ku dhawaaqa keliya inuusan ku helaynin cismatu dami walmaal inuusan ku helaynin ee bal waxa uu ku helaya laga rabo waa kafara bimaa yucbadu min duuni illahi inay tahay soo ma garanin man qaala laa ilaha illa allahu qofkii laa ilaha illa allahu yiraahdo oo wakafara ku gaaloobo bimaa yucbadu min duuni illah ilahay sifadiisa waxa la caabudayo laa ilaha illa allahu buu yidhi wax ilaahay sukadiis la caabudaayo kuma gaaloobin oo mathalan wuxuu aaminsan yahay laa ilaha illa allahu maxamedun rasuulullah buu leeyahay mabaadi diinta islaamka kasoo horjeedo ayuu rumaysan yahay nacam markaasuu wuxuu leeyahy waxaas waa xaq iyagoon islaamkuna waa sax tanna waa sax buu leeyahay nacam islaamku waa sax diintaas kalena waa sax saasuu aaminsan yahay amase waxaa weeyaan islaamkii waa sax laa ilaha ila allahu maxamedun rasuulullah buu dhahayaa haddana shirkigii iyo wixii ay laa ilaha illahu kasoo horjeeday buu aaminsan yaho qalbiga uga buuxo taasuu aaminsan yaho qalbiga uga buuxo kaasoo kale marka wa kafara bimaa yucbadu buu ku dhacay nacam marka weligaa yacni laa ilaha illa allahu keliya in lagu dhawaaqa hamoodin weligaa nacam shuruuday leedahay shuruuddeeda marka in lagu ilaaliyo haddaad laa ilaha illa ku dhawaaqdo isla markaana yacni shuruuddeedii aa ka tagto sida tan oo oo mabaadi'da kasoo horjeedo kale inaadan u aadan ku kufrinin oo kale marka ay timaado laa ilaha illa hudaa waxba kama jiraan nacam dhiiggaaga naftaadana ma ku badbaadayaan nacam waana mas'alada sheekhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab oo u daliishaday dadkii ku eedeeyey inuu muslimiinta laayo sheekhu dad badan baa laba dacaayadba waa lagu furay sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah muslimiintaad gaalaysiisaa yaa la yidhi kow maadada labaadna waxay tahay muslimiintaad la dagaashaa baa la yidhi markaasu wuxuu aada u qariray isaguna marka muslimiinta inuunan gaalaysiinin oo dadka muslimiinta cumuuman inuunan u gaalaysiinin ilaa qof ou kufriga ku qumay ma ahani isla markaana weliba xujada ay ku oogantay nacam qofku markay xujada ku ooganto xujada waa ku oogantay goormaa la dhihi karaa laba mas'alo inaan laysku qasin waay marka lxuja iyo fahmulxuja inaan laysku qasin waayo nacam waxaa dhici karta qofka haddii isagu uunan rabin inuu fahmo xujada aayaadka iyo xadiidka isagaan rabin inuu fahmo laakiin waa fahmi karaa oo isagoo kale yacni maskaxdu uu leeyahay marka uu ku fiiriyo waxaan isagoo degan oo wixii fiiriyo uu fahmi karaa laakiin asagii baa ka jeesanayo kaasoo kale marka maxaa la dhihi karaa xujada waa ku oogantay midkaasoo kale nacam xujadii way ku oogantay marka qofka hadday xujadii ku ooganto qiyaamu lxuja isla markaana kufrigiina uu dhex taagan yahay wixii alleh rasuul ay wax ku gaalaysiiyeen ou dhex taagan yahay de kaasoo kale haddii la gaalaysiiyo haddii maaha in la yidhaahdo waa takfiirnimo iyo wax lamid a ifraad iyo tafriid labadaba lama rabo tan labaad masalada kale tan waaya sheikhulislaam uu leeyahay yacnii eh, waxaad eh, dadkaad la dagaashay iyo laleeyahayna waxa uu yidhi dad dadka uu la dagaalay nooci nawciyadoodu tilmaamay waa dad dacwadii tawxiidka diiday dacaayad ku furay la dagaalamay wayn towxiidkii ilaahay subxaana wa tacala wixii nebiga lala soo diray oo kale in dadka loo sheegay diideen islamarkaana jidkii waa uga wareegi waayeen way la isay la dagaaleen kaasoo kale marka maxaa laa ilaha illa allah so wixii loo halgamayo iyada ma ahan laa ilaha illa allah markaas waxa uu yidhaahdaa sheekha man qaala laa ilaha illa allah wa kafara bimaa yucbadu baa ka maqan dadkan dadka aan la dagaalayna laa ilaha illa allah waa dhahayaan buu yihi laakiin wa kafara bimaa yucbadu min duuni illaahi ma leh nacam laa ilaha illah buu dhahayaa waxaa u dhisan marka intaasoo qubadood uu ku dawaafo dadkuu ku dawaafsiiyaa waa u qayshadaa waa caabudaa maca daalika marka dadka laga celiyana waa la dagaalaa qofka qofka ka celiyo la dagaalaa kaasoo kale marka wuxuu yidhi wakafara bimaa yucbadu min duuni illaahi eeda dadka halna waxaa weeyaan in la ogaado aaday muhiim u tahayo nasaarada waxa ay sharciga islaamka ay gaalo ugu noqdeen waxa ay tahay inay caabudaan nabi ciise marka dad saalixiin oo yani dadkan maxaa saas loo leeya gaalnimo loogu sheegaa waxa ay caabudaya waxa ay yani weyneynayaan waa awliya haddii lagu yidhaahdo oo nasaaraduba nabi ciisey weyneysaye nacam markaasay waxay gaarsiiyeen heerkaad ogtihiin laa tudruunii kamaa adrat innasaara bna maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu buu yiri nabiga sal l ly slam marka haddii layska diiday in nabi ciise la caabudo ta la weyneeye heer cibaado la gaarsiiyo sheekh cabdulqaadirna waa lamid waa yani waxaan ujeedaa layska yeeli maayo nacam bal sheekh eh, nabiyullaahi ciisa baaba ka fadli badan sheekh cabdulqaadir raximahullah nacam marka calaa kullin marka qofku waxaa laga rabaa wakafara bimaa yucbadu min duuni illah waxaa laga rabaa cibaadada sheekh cabdulqaadir inaad ku kufriso cibaadada nabi ciise inaad ku kufriso waxaa la rabaa cibaadatu hayrillah inaad ku kufriso nacam oo ilaahay keliya cibaado a ah u ogolaato nacam markaan leeyahay marka cibaadada nabi ciise inaad ku kufriso inaad nabi ciise ku kufriso ma dhihin nacam saas ogaada nacam nabiyullaahi ciisa waa la rumaynayaa nebinimaa loo rumaynaya laakiin in la caabudo waa lagu gaaloobaa taas nacam maxaa yeele ilaahay keliya unbaa la rabaa cibaadadiisa in la sugo inta kalena la diido cibaadadooda ha sawaan kaana nebi maxamed ama nebi ciise cidda doona ha ahaada ayb marka masaladaas qofkii aynan ka dhaadhacsamin marka ee aan ogolayn ee wato laa ilaaha ila allahu iyo isku wato cibaadatu hayrillahi isku wato de waxaa weeyaan laa ilaha illa hadiis waxba kama jiraan wa kafara bimaa yucbadu min duunillahi baa ka maqan masaladan in la fududaysta maaha masale aada u weyn waay wax ilaahay dhulka cirka u dhisay nacam man qaala laa ilaaha ila allahu qofkii yidhaahdo wakafara ku gaaloobay bimaa yucbadu waxaa la caabudaya min duunillahi ilaahay sukadiisa marku taa la yimaado xaruma maaluhu wa damuhu maalkiisii dhiiggiisii oo xaaraam wa xisaabuhu xisaabkiisuna cala allahi tacaala alla korkiisu ahaaday wacan abi macbadin wacan abi macbadin almiqdaad bni lswad radia allahu canhu qaal qultu illahi sal ly slam rasuulkan waxaan ku idhi ara-ayta bal ii sheeg in laqiitu haddaan la kulmo rajulan nin min alkufaari gaalada ka mid ah faqtatalna aan dagaalanno fa daraba ou gara ou dhufto ixdaa yadaya labadeeda gacmood midood bisayfi seef ou ku dhufto fa qatacahaa ou jaro uma markaa dabadeed laada minii ou igaga gambado bishajaratin geed ou igaga gambado markaas fa qaala uu yidhaahdo markaa aslamtu lilaah uu yidhaahdo ilaahay baan isu dhiibay aniga a aqtuluhu ma dilaya yaa rasuul rasuulallah rasuulka ilaahayow bacda an qaalahaa markuu sidaa yidhi ka gadaale fa qaala nabigu waxau yihi laa taqtulhu ha dilin faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qadaca ixdaa yadaya labadeeda gacmood midood ayuu jaray uma qaala markaasuu yidhi daalika kaagaasi bacdamaa qadacahaa markuu jaray kadib buu yidhi sidaa fa qaala waxau yidhi laa taqtulhu ha dilin fa in qataltahu haddii aad dishid fa inahu isaga bimansilatika darajadaada ayuu joogaa qabla an taqtulahu inta aadan dilin ka hor adiga inta aadan dilin ka hor darajadii aad taagnayd ayuu markaas isagu taagan yahay macnaha waxaa laga wadaa adiga inta aadan ninkan dilin dhiiggaagu macsuum u ahaa oo in la daadiya xaaraamay ahayd isaguna markaas dhiig marka uu kelmadan yidhi kadib dhiiggiisa sidoo kale waa macsuum ba u yahay fa inahu isagu bimanzilatika booskaaga ayuu ahaanayaa qabla an taqtulahu inta aada dilin wa inaka adigana bimansilatihi isaga darajadii ou baad ahaanaysaa qabla an yaquula intuusan dhihin kalimatahu alatii qaala kelmadii uu yidhi markii hore gaal baad noqonaysaa ma laga wadee macnuu wuxuu yahay kelmaddan inta aanu dhihin ka hor yacni ninkaan in la dilaa banaaneyd soomaa dhiiggiisa macsuum ma uunan ahayn markaas gaal oo ahaa moogtahay dhiiggiisa ayaan ayaa banaanaay markaas adiguna hadda dhiiggaaga waa banaanaanayaayo qisaasaa lagu dilaa waa macnaheeda nacam qisaas ayaa lagu dilayaa weeyaane ma la gaalaysiinayo dunuubta yacni aan iskeed gaalnimada u ahayn wax laguma gaalaysiiyo iyada dabcan soo ma garanin muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saareen xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya dhowr waxyaabood waxay tahay qofkii gaalnimada lagu ogaayey haddii uu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuulullah hadduu yidhaahdo amase uu yidhaahdo ke jumlo islaamnimada tusayso ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamedan rasuulullah ayuu yidhi ama wuxuu yidhi aslamtu lilah buu yidhi aslamtu lilah ilaahay baan u islaamoon isu dhiibay ama wuxuu yidhi sidaasay la eg yacni kelimad un ama wax jumlo eh, lagu garanaayo ama lagu fahmaayo qofkan inuu islaamay oo xaalkiisu isbedelay qofka sidaas oo kale gaalku markuu sidaas yeelo oo sidaas yiraahdo dhiiggiisu wuxuu noqonayaa macsuum ma banaano in la dilo ilaa inuu koro ma ahane wax dilkiisa baneeyo markaas hadduu markaa kadib la yimaado wax dilkiisa keeno mas'alo kaloo gaar ah laakiin bimujarad gaal buu ahaa shahaadateynkiibuu ku dhawaaqay waa laga joogaa markaas ayb xadiidkan marka xadiidka soo socota macnahaasay tilmaama aslamtu lilah baa hadda halkan ku jirto bal khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu isagoo qolo xur meel ayuu dagaal la qolo ayuu ku duulay oo dagaal uu kula jiray markaase waxay garan waayeen waxa lagu islaamaba markaase waxay maqli jireen qofka muslimka ah saabi aa la dhihi jiray saabi markaasay waxay yidhaahdeen saba'naa saba'naa saba'naa hataa shahaadateynkeed waa garan waayeen saba'naa saba'naa bay dhaheen markay sidaa yidhaahdeen isagiina kama daynin khaalid waa laayey nimankii nacam rasuulka marka loo sheegay sala allahu alayh wali wasalam waxa uu yidhi allaahuma inii abra-u ilayka mima sanaca khaalidun ilaah waxa khaalid uu sameeyey aniga beri baan ka ahay buu yii nacam marka diyadii iyo wixii dadkiina waa siiyey marka khaladkana nebigeed waa ka beri noqonayey khaladka ijtihaadka ku dhacana waxaa weeyaan kaasoo kale qofku qisaas uma waajibiyo khaalid hadda hala dilo la dhihi maayo maxaa yeele waa ijtihaad uu ku gafay waayo nacam dadkii laakiin maadaama la laayey diyadooda waa in layska bixiyaa markaas nacam saasuu nabiga yeeli jiray sala allahu alayh ali wasalam marka qofka hadduu yidhaahdo aslamtu lilah ama saba'tu iyo wix uun jumlo tusayso qofkaan inuu islaamay waa loo kaadinayaa sababtoo ah qaacidada guud waxay tahay cuquubo in lagu gafo iyo in lagu gafo qofka in la cafiyo cafiska in lagu gafaa roon oo haddii aada gafayso qofkan inaad cafiskiisa ku gafto iyo inaad dilkiisa ku gafto cafiska in lagu gafaa ka kheyr badan nacam yani alkhaطأu fi lcafwi khayru min alkhaطأi fi lcuquuba saasaa la yidhaha cumarna waa laga wariyaa qaacida saas oo kale ah ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaada wuxuu ku saabsan yahay xadiidkan laakiin yay kaa hoos bixin qof gaal ahay gaalnimo lagu yaqaano ee ashhaatay markaas waa la deynayaa nacam sheikhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab xadiidka soo socda oo qisada usaamo kashfu shubahaadka uga hadlay nacam bacdi nnaas baa waxay samaynayaan waxay korayaan dembi dil waajibiyey koraayaan ama in lagula dagaalo waxay wax waajibiye ayay korayaan waa qaadicu dariiq maalan ama waa murtadba nacam markaasu wuxuu rabaa in lagu daayo shahaadateynkii uu ku dhawaaqay qofkan qofkan mathalan muslim buu ahaa laa ilaha illah buu dhihi jiray laakiin cuquubo dil keenta ayuu ku dhawaaqayaa mathalan qaadicu dariiq weeyaan laa ilaha illahuna waa dhahayaa maalin walbo markaase waxay ku leeyihiin nebigu waa kii yiri xadiidkii usaamay soo qabsanayaan marka waxay leeyihiin yaa usaama aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaha illa allah naam hadda kaa wuxuu ku saabsan yahay buu yidhi sheekha nin gaal ahay laa ilaha illahu yidhi wax markaas dilkiisa waajibiyana aan ku dhicin taasuu ku saabsan yahay xadiidkaxadiidkan iyo kan soo socdo laakiin nin dil wax waajibiyo ku dhacay xadiidkan ma ku saabsana nacam taa marka sidaa in loo ogaado aaday muhim u tahay shubahaadka waaweynayna ku jirtaa dadka mushrikiinta ama yacni dadka eh, yani shirkiga ku dhex sugan ay daliishadaan qof laa ilaha illah udhahayo see loo dilaa qof laa ilaha illah udhahayo hadduu qof dilo sow lama dilaayo ahol banacam soo ma garan qof laa ilaha illah udhahayo hadduu qaadicu dariiq noqdo sow lama dilaayo qofkii laa ilaha illah isagoo dhahaya murtad soo ma noqon kara waa noqon karaa nacam masaa-il badan oo ku noqon karaa jira saar ibn masluulka eh, sheekhulislaamna oo ku dhigay isxaaq ibnu rahweyn oo ka uu kaga hadlayo marka waxay u baahan tahay masaa-ishan oo kale yacni in laga daayo guluwiga iyo iyo iyo taqsiirka in laga daayo oo wasadiyada la qabsaday u baahan tahay nacam ayib laabudda waxaa weeyaan qofka laa ilaha illah xurmay leedahay laakiin waxay xurmo u leedahay qofka ilaashado iyada qofkii ilaaliyo xaq aan gelin lagu dilo qofkii laakiin xaq lagu dilo galo laa ilaha ilah markaas waxaa weyaan wax kale inay u tarta waa dhici kartaa laakin dilka inaanay ka baajinin baa imaanaysa marka taa weligaa sidaa u ogow khawaarijta nabiga sal allahu alayh wali wasalam in lala dagaalow faray oo waxa uu yihi yani rasuulka sal ly salam dagaalkooda ajri iyo weliba waxba wuxuu ku sheegay nacam oo meeshaad kula kulantaan faqtuluuhum dila buu yihi nabiga sal ly slam cali waa la dagaalamay asxaabta waa ku raaceen khawaarijta waa lala dhiriirey khawaarijtu laa ilaha illahu bay dhahayeen qur-aankana waa akrinayeen soo ma garan masaladaas marka musaylamat alkadaab dadkii la jiray ninkii nebinimada sheegtay musaylama waxaa weeyaan waa lala dagaalay waa ogsoontihiin xarbu waqcatulyamaama lagula diriray kulligood laa ilaha illa allahu maxamedun rasuulullah waa dhahayeen laakiin maxaa lagula dagaalamay inaad fahamtaa lagaa rabaa waxaa lagula dagaalamay nebi kaley qirsanaayeen masale kaley galeen rid meel kaley riddada ka galeen soo ma garanin marka qofkan waa dhici karta inuu laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah leeyahay haddana hadduu qirsan yahay nebi nebi maxamed ka dambeeyey inuu jiro waa lala dagaalaa nacam oo dadka islaamka waxaa la fara inay la dagaalamaan dadkaasoo kale ma waxaa laleeyahay laa ilaha illa lah ay ku dhawaaqayaan joojiya nacam khawaarijti kadalika waa lala diriray markaasuu sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah wuxuu leeyahay haddii mas'aladii nebinimada ay dagaal keentay ninkii nebinimo sheegto haddii lala diriray ha lala dagaalamo la yidhi ninka famaa baaluka ninka ilaahnimo sheegtaa marka nacam so in lala dagaalo maaha marka nacam iyo ciddii raacda marka wa waa iska caddahay nacam nebinimadii hadday meeshaa joogto ilaahnimadii maxaad umalaynaysaa marka nacam ilaahnimadu maxay ku imaanayan nin ilaahay heyrkii cibaadadii qof u sarfinayo ilaahay heyrkiis haddana xujadii lagu oogay weli haddana dagaalamaayo soo isaga marka kama sii marka masaa ishaan faker fiican iyo waxay u baahan tahay tasawur aada u uxeel dheeray u baahan tahay mutafaqu caleyhi wamacnaa inahu bimanzilatika ay macsuumu dami weeyaan darajadaadu mansiladaadu taagan yahay bimacnaa waxaa weeyaan ay macsuumu dami dhiiggiisa mid ou yacni badbaaday waay maxkuumun biislaamihi islaamkiisa kula xukumay waay wa macnaa inaka bimanzilatihina ay mubaaxu dami adigu waxaa tahay mid dhiiggiisa uu banaanaanayo bilqisaasi uu ku banaanaanayo qisaasta liwarathatihi oo markaa yacni uu u banaanaanayo warathadiisa dadkii isaga dhexli lahaa ayaa adiga inay ku qisaastaan baa banaanaanaysa laa anahu ee ma ahan isagu bimansilatihi inuu darajadiisa istaagayo fi lkufri gaalnimada oo gaalaad noqonaysaa ma aha adiga markaa disho kadib oo dilku isaga bimujaradihi gaal laguma noqdo ayb wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaal bacahanaa rasuulu lahi sal ly slam rasuulkaana diray ila alxuraqati ayuu noo diray min juhaynata qoladaa juhayne ka mid ah fasabaxna alqowma qoladii ayaan ku aroorsanay oon ku waaberiisanay calaa fasabaxna alqowma qoomkii ama qoladii ayaanu xilli aroora marka aan ku waabariisanay calaa miyaahihim biyahooda korkooda walaxiqtu waxaan haleelay anwalaxiqtu ana warajulun aniga iyo nin oo minal ansaari ansaarta ka mida rajulan nin ayaan haleelnay oo minhum iyaga ka midaan gaarnay falamaa khashiinaahu markaan daboolnay oon dhinac walba kasoo galnay qaala waxa uu yidhi laa ilaaha ila allah ninkaan marka gaal buu ahaa dhinacyada markii laga galay laa ilaha illa allah buu yii ayb fa canhu lansaariyu ninkii ansaariga ah waa ka haray markuu intaa yidhi wadacantuhu aniga waan duray buu yihi birumxii warankaygan ku muday xataa qataltuhu ilaa aan ka dilay marka waa nin gaal ahaa laa ilaha illahu ku dhawaaqay bis wax kale oo laa ilaha illahu ka horjeedana aan markaas ku kicin sabab dhiiggiisa lagu banaystana markaas laa ilaha illah uu yihi kadibna aan gelin waa ninka laga hadlayo nacam saa ogow fakafa canhu lansaariyu wadacantuhu birumxi baan ku muday xataa qataltuhu ilaa aan ka dilay falamaa qadimna almadiinata madiina markaan soo galnay balaqa dalika nabiya sala allahu alayh ali wasalam arrintaa nebiga ayay soo gaartay faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa usaamatu usaamow aqataltahu ma dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu laa ilaha illahu yidhi kadib miyaa dishay qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inahu kaana mutacawidan rasuulka ilaahay ninkan waa magangelaya laa ilaha illa ahda waa ku baxsanaya inuu ku baxsado rabay faqaala waxau yidhaha qataltahu ma dishay bacdamaa qaala laa ilaha ila allah famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celcelinayo calaya korkeyga xataa tamanaytu ilaa aan ka tamaniyeyba anii lam akun inaanan ahaanin aslamtu mid islaamayba qabla dalika alyowm maalintaa ka hor ilaa aanba ka tamaniyey maanta maxaa u islaami weysaba nacam marka dhiigga islaamku aada u weyn yahay qofka yani dhiiggiisa oo macsuumka yahay kelimadii tawxiidka iyo yani cismadeeda dhiig kelimadaas oo aan layska baabi'inin ama aan la korin wax markaa baabi-iyo qofkaa sa saasoo kale tawxiidkiisa uu yahay dhiiggiisa in la galo khatarta ay leedahay xadiidka laga qaadanaya nacam iyo sida nebiga agtiisa ay uga weyneyd nacam sida nebiga agtiisa ay uga weyneyd marka nebiga waa xadiidkan yiri isla markaana nebigu waa midkay amray in lala qaadicu dariiqa lala dagaalamo khawaarijta lala dagaalamo musaylama in lala daga asxaabtii baa fartay maca dalika axaadiidtaas dhan jamcisay u baahan tahay nacam hal daraf axaadiidka in laga lagaga dhega ma aha nacam oo adraaf fara badanna layska tuuro oo layska iloobo nacam caskarka iyo mucaskarka khawaarijta wax ka qur-aan akhris badnaa ma jirin soo ma garan maca dalika kow iyo toban xadiidaa kusoo aroortay khawaarijta waxaana kow iyo toban saxaabiyaa warisay axaadiidta khawaarijta yani in lala dagaalo sheegayso nacam muslimiinayna ayay ahaayeen yani culimmada in badan say qabaan calaa kullin maxaa yeelay waxoodu waxay ku dhisnaayeen bidcadooda bidco ku dhisan ta'wiilay ahayd sida xooga badan wa fii faqaala rasul lah sal ly slam aqaala laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu miyuu yidhi waqataltahu ma dishay qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inamaa qaalahaa wuxuu yidhi kelmadan khawfan min asilaaxi cabsi ou hubka ka cabsanayo uu yidhi qaala waxau yidhi afalaa shaqaqta can qalbihi maxalushaahidka xadiidka marka waa kanaa ninkan yacni mar hadduu laa ilaha illahu yidhi wax kalena adiga aadan ku haynin daahirkiisa u qabo qalbigiisa wax ku jira daa ka bax taas nacam wax qalbigiisa ku jiro iska daa ayb marka usaama cudurdaarkii uu bixiyaya waxay noqotay ninkaani dhab kama ahaynuu yidhi ee haddii uu sheegi lahay sabab sharciga islaamka ku banaan ninkan in lagu dilo dee nebiga sal alla ly slam waxma dhaheen markaas nacam ee sabab dhiiggiisa baneeya meesha ma yaallo waxa keliya uu marka ku dilay waxay noqotay ijtihaadkiisa oo oo uu isyiri ninkan kelmadan waa iskaga gambanaya dhab kama aha marka inay dhab ka tahay inaynan dhab ka ahaynna qalbigiisa wax ku jira waayo usaamana ma oga alla unbaa og subxaana wa tacaala marka qisadan taasoo kale marka aa lagu dejin karaa masaladan maca xadiidkan qofka sidaan oo kale ahay ku degaysaa nacam xaalkan oo kale qofka ku jiro laakiin nin laa ilaha illahu yidhi isla markaas qof muslima dilay matalan ee lasoo qabtay de laa ilaha illa lahu baan dhaha aniga laga yeeli maayo waa la dilaya dhiiggiisa banaanaanaya sooma garanin maxaa yeelay xaq baa ku qumay ninkan marka wuxuu yihi afalaa shaqaqta maa dilaacisid maxaa u dilaacin weysa can qalbihi qalbigiisa xataa taclama aada ogaatid aqaalahaa am laa si aada u ogaatid bal inuu yiri kelmadan am laa mise inuunan qalbiga ka dhihin famaa zaala kama zuulin yukariruha inuu ku celcelinayo xataa tamanaytu ilaa aan ka tamaniyo anii aslamtu yowma idin anuu intaa inaan maalintaasba islaamayba ilaa aan ka tamaniyo oo waxaygii hore o dhanba ka kac aan u arko ayb waxaa kaloo laga qaadanaya marka xadiidka intaas kabacdi waxyaabaha sidaan oo kale ku dhaco hadda usaama qisadan markii waxaan ay ku dhaceen nabiga sala allahu alayh waali wasalam isaga ma qisaasin mal qisaasay sababtoo ah waa dil ku dhacay ijtihaad iyo yacni si isaga uu ismoodsiiyey wax ku dhacay waay khaladkeeda waa la sheegayaa laakiin tiirkuma loo soo taagayo qofka taasoo kale waxaa kaloo laga qaadanaya dadka jihaadka loo diro gafay ku dhici karaan nacam gafay ku dhici karaan gafkooda waa la saxaa nacam laakiin asalkii iyo wixii ay u socdeen iyo dagaalkii iyo yacni khayrkii ku jiray marna ka taga la dhihi maayo nacam dabcan marka waana dhacdaa tan oo kale aayadda kale sidoo kale yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mumina tabtaguuna carada alxayaati dunya facinda allahi maqaanimu kaiira kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu saxaabada qaar iyaguna saasoo kale nin bay soo mareen ari wato wuu salaamay assalaamu calaykum markaasay waxay is yidhaahdeen ninkan waa inuu ku fakadow rabaa arrintan waa dileen arigiina waa ka qaateen arrintaas qaladkeedaa la xugmiyey waana laga sii socday nacam soo ma garanin marka eh, acmaasha diinigaana sideedaba ninna si saxuu u sameeyaa ninna waxbuu ka gafaa ninna waxaa laga yaabaa jahli inuu wa wax ugu dhaco waxaa fiican marka camalka la sameynaayo in ikhlaasna loo sameeyo mutaabaca sidii nebiga u amrayna loo sameeyo qofkii isaga qalda marka isaga unbay dhibay xataa ma ahane intii kale camalka waday ma dhibayso nacam soo ma garanin marka waxaa laga yaabaa mararka qaar camal si sawaab u ah oo si sawaab u ah in qof ama laba ama koox inay qalado camalkaas kooxdii qaladay baa marka waxaa la leeyahay biswa maadaama kooxdan camalkan ay qaldayso camalkii dhammaayba ma jira waa baatil in la yiraha kaas ma fiicno nacam ayb qofkii qalday qaladkiisa isagao dhibayaa laakiin ninkii ilaahay darti iyo sidii saxda ahayd u sameeyana waa anfacaya wixii u sameeyey nacam camalka uun inuu saxiix yahay waxaa laga fiirinaa kitaabka iyo sunada hadduu camalku saxiix yahay khaladkiisu waa mas'alo kale nacan soo ma garani alxuraqatu bidami lxaa-i lmuhmalati wafatxihaa ira-doo la kordhigo xaadoo la godo badnun waa qolo min juhayna ree juhayna kamida alqabiilati almacruufa qabiilada la garanayo wa qowluhu mutacawidan ay muctasiman bihaa mid isku dhowrayo isku ilaalinayo min alqatli iskaga ilaalinayo dilka laa muctaqidan lahaa ee nin ictiqaad uma uunan dhihin sidaas weya mutacawida wacan jundub bni cabdillahi radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slama bacatha bacthan nabiga wuxuu diray erge ayuu diray ciidan min almuslimiina ka mida ilaa qowmin buu u diray qolo min almushrikiina ka mid wa anahum iyaguna iltaqow way kulmeen fa kaana rajulun labadii ciidan baa kulmeen fa kaana rajulun nin wuxuu ahaa min almushrikiina mushrikiinta ka mida idaa shaaa hadduu doono an yaqsida inuu u qasday ilaa rajulin nin oo min almuslimiina ka mid qasada lahu waa u qasdayey faqatalahu waana dilaayay nin mushrikiinta kamid a mar allaale marku doono inuu qof muslima u qasdo inta u qasdoo dilaayay muslimiin badan buu laayay waay ninkaan waayahay wa ana rajulan nin oo min almuslimiina muslimiinta kamidana qasada oo ninkiiba u qasday kaflatahu isagoo aan iska jirin waa nin yacni muslimiinta kamid a gaaday isagana nacam wa ana rajulan nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mida qasada wou u qasday kaflatahu ninkaas xaaladii ay fii kaflatihi isagoo yacni markaa aan ogeyn ayuu u qasday kaflad dhexdeeda ugu qasday wa kunnaa waxaanu ahay nataxadatu inaan ku sheekaysanayna anahu isaga usaamatu bnu zayd inuu yahay ninkaa falamaa rafaca calayhi sayfa seefta markuu kor ugu qaaday qaala waxa uu yihi ninkii saa markuu seefta ugu qaaday ayuu wuxuu yihi qaala laa ilaaha illa allah buu yihi nacam seeftii kor bay jirtaa laa ilaha illa allah buu yihi nacam faqatalahu waa dilay marka ninkii nacam ayb fa jaa albashiiru kii bishaareynayaa yimid ilaa rasuulillahi buu yimid sala allahu alayh waali wasalam fa sa'alahu waa su-aalay wa akhbarahu waa u sheegay saas baa dhacday buu yidhi xataa akhbarahu ilaa uu u sheegay khabara rajuli ninkii sheekadiisa kayfa sanaca sidii uu sameeyey fa dacaahu waa u yeeray nabiga sal ly slam fasa'alahu waa su-aalay sidaa miyaad yeeshay fa qaala waxau yihi lima qataltahu maxaa u dishay ninkaas fa qaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow awjaca fi lmuslimiina muslimiintuu xanuujiyey waqatala fulaanan hebel buu dilay wa fulaanan hebel buu dilay wa samaa lahu nafaran koox buu u magacaabay wa inii aniguna xamaltu calayhi waan weeraray falamaa ra'a sayfa seeftii markuu arkay qaala laa ilaha illa allahu buu yihi nacam qaala rasuul lah sal ly slam aqataltahu ma dishay buu yihi marka qaala nacam buu yihi haa qaala fakayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah laa ilaha illa allahu sidee baad yeelaysaa idaa jaa-at yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha hadday timaado marka sidaa buu yihi nacam ninkan marka gaalka ah ee dad buu dilay muslimiina isaga marka maxaa loo dili waaya haddaa tiraahda haddee xaalad oo gaal ahayo dadkan dilay markau islaamayna wixii kaleo wixii horeo dhan waa burb waa nin cusubuu noqday ninkan nacam marka nin cusub buu noqday wax dhiiggiisa baneeyana ma korin ninkan waa sidaas wey hadduu kori lahay wax dhiiggiisa markaa isagoo markau muslimo kadib wax qisaas ku waajibiya ama in la dilo waajibiya hadduu kori lahaa lagama hadleen arrintaas fakayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa ja-at yowma alqiyaama qaala waxau yihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow istaqfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydii qaala waxau yihi wakayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa ja-at yowma alqiyaama oo laa ilaha illa llah sideed yeelaysaa hadday qiyaamaha timaado waxaa laga qaadana marka nebigu maaha inuu u diidayo istikfaarta laakiin wuxuu tusayaa masalada mas'alo weyn inay tahay qof muslima oo aan galabsanin in la dilo dilka la dilaa in aada uu adag yahay bau tusaa rasuulka sala allahu alayh wali wasalam qaala waxau yihi wakayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa jaa-at yowma alqiyaama fajacala nebigu wuxuu gudagalay laa yaziidu inuusan ka ziyaadinaynin calaa an yaquula inuu yiraahdo kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa jaa-at yowma alqiyaama intaa kama ziyaadinaynin rawaahu muslim wacan cabdillahi bni cutbata bni mascuudin qaal samictu cumara bn alkhadaab baan maqlay yaquul isagoo leh ina naasan dad kaanuu waxay ahaayeen yu'khaduuna bilwaxyi waxyiga in lagu qabanayo dad waxay ahaayeen waxyiga ayaa lagu qaban jiray oo markay wax sameeyaan waxyigaa sheegi jiray oo qaban jiray fii cahdi rasuuli llahi sala ll ly slam xilligii rasuulka wa ina alwaxya waxyiguna qad inqadaca waa go-ay hadda wa inamaa na'khudukum waan idin qabanaynaa annaga alaana hadda bimaa dahara lanaa wixii nooga muuqdo min acmaalikum idinka acmaashiina dad waxyigaa lagu qaban jiray xilligii rasuulka <coughs> hadda waxyi ma soo degaayo laakiin waxa aada noo muujisataana annaga idinku qabanaynaa buu leeyahay cumar radia allahu canhu <clears throat> ayb marka qofku waxaa dhici karta inuu qalbigiisa balaayo badan ku haysto munaafiq uu yahay waxba laakiin inaysan kasoo daahirin waxba ma la yeelayo dhiiggiisa meel waa loo badbaadinaya waxaa dhacaysa marka mararka qaar inuu de waxyaabo munaafiqnimadii qalbiga ku jirta inay afka usoo ay usoo boodo markaas waa la qabanaya walow nashaau la araynaakahum falacriftahum bisiimaahum walatarifanahum fi lani lqawli walatacrifanahum fii laxni lqowl faman adhara lanaa qofkii noo muujiya annaga khayran khayr amannaahu waan nabadgelineynaa waqarabnaahu waanu soo dhaweynaynaa walaysa lanaa anaga nooma sugnaanin min sariiratihi isaga sirtiisa shay-un waxba noogama sugnaanin allahu allah yuxaasibuhu xisaabayo fii sariiratihi sirtiisa ilaahay baa ku xisaabaya dhexdeeda waman adhara lanaa qofkii annaga noo muujiya suu-an xumaan lam na'manhu ma ma nabadgelinayno walam nusadiqhu mana rumaysanayno qalbigaygaa fiican ka yeeli mayno daahirkiisa hadduu xun yahay wain qaala haddii uu yiraahdo wain qaala haba yiraahdo ina sariiratahu xasanatun sirtiisu inay wanaagsan tahay haddii uu doono haba yiraahdo sidaas rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka wariyey wabilahi towfiiq wsala allah wasalam ala nabiyina muxamed ala